uga badbaadinaysaana waxa weeye qur'aanka iyo xadiidka macnihiisii bay garanayaan dabadeedna si qaldan u turjumi maayaane way fahmayaan qaala shaaficiyu shaaficu uhi raximahu اllaahu allaha u naxariisto maa jahila annaasu dadku ma garan waayaan walakhtalafuu maa jahila annaas dadku aqoon la'aani kumay dhicin iyo jaahilnimu walakhtalafuu ismanay khilaafin oo wax kale iskumay khilaafin ilaa litarkihim waxay ka tegeen dadku lisaan alcarab carabkii iyo luqaddii iyo afkii carbeed bay ka tegeen wa maylihim ilaa lisaani aristalis waxay u leexdeen luqadaha kale ee aan sida griega iyo oo beriga culimo badani ay cilmigii ku dhignaa ku qornaa la turjumay ayay dad badan u leexdeen af carabiga barashadiisiina way yareeyeen dabadeedna aqoon la'aan baa ku dhacday khilaafkuna wuxuu ka yimid iyadii oo laga tegey af carabigii markuu xagga diinta ka hadlayo weeye dabeedna fahamkii diiniga ayaa yaraaday kolkaasaa dad badani sidii saxda ahayd ay u fahmi kari waayeen qur'aankii iyo xadiidkii macnahoodii halkaasaa khilaafka iyo aqoon la'aantuba ka soo jeedaa buul wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi sheekhu shaafici laa yaclamu ma garan karo min iidaaxi jumal alkitaab kitaabka jumladihiisa iyo taraakiibta uu kitaabka qur'aankiihi leeyahay axadun qof ma garan karo jahila aan garanayn sicata lisaan alcarab afkan carbeed baaxadda iyo ballaadhka uu leeyahay qof aan aqoonin ma garan karo kitaabkan qur'aanka ah jumalkiisa inuu caddeeyo ama qeexo ilaa afkiibaa ku yar luqadii baa ku yar macaanidii baa ku yare wa karata wujuuhihi afkan carbeed wejiyada badan ee uu leeyahay ninkaan aqoonini kitaabka ma qeexi karo mana caddayn karo mana sharxi karo waayo intaasoo macnayoobay kelmaddii keliyahaad ku soo arooraysaa luqada carbeed oo kala duwan oo midba macno gaara bixinaysa oo qofku laga yaabo hadduu qaar yaqaano inaanu kuwii kale iyo wejiyadii kale garanayn wajimaaca macaaniihi yacnihii afkan carbeed ujeeddooyinka badan iyo macnayowga badan ee uu xambaarsan yahay qofkaan garanayna garan maayo kitaabka macnihiisa buuri wa tafawuqahaa macaanida sarraynta ay sarrayso iyo macnaha sare ay xambaarsan tahay qof aan aqoonini kitaabkan garan maayo waman calimahaa ninka macaanidaa yaqaana luqada carbeed intafat waxaa ka tagta canhu isaga ashubahu waxyaabaha isu eg ee aan la kala saari karayni qofkaa way ka tagaan oo waxa u caddaata macnayowga kitaabku xambaarsan yahay iyo ujeeddooyinka kitaabku leeyahay allatii shuhbooyinka iyo isu ekaanshaha iyo isdhexgalka dakhalad soo gashay calaa man jahila lisaanaha qofka luqadan carbeed iyo macaanideeda aan aqoon shubaha iyo isdhexgalka uu iska dhex gale macnihii iyo cilmigii aqoontu ayaa ayaa ka baaba'aysa qofka aqoonta leh wa qaala suyuudiyu suyuudina wuxuu yidhi raximahu llaahu allah u naxariisto waqad wajadtu waan helay asalafa culimmadii hore waxaan ka helay qabla shaaficiyi intaan shaaficiba hortii culimmadii ka horraysay islaamka ashaaruu inay tilmaameen baan helay ilaa maa ashaara ilayhi waxaa shaafici tilmaamay oo ah khilaafka iyo bidcada iyo jaahilnimadu inay ka soo jeedo aqoon la'aan luqada carbeed aan la garanayn dabeedna macaanidii kitaabka la garan waayey iyo tii xadiidkaba culimo kalaa ishaartay bayna oo maxaa culimadaa kale yidhaahdeen ka horraysayba shaafici min anna sababa alibtidaac sababta bidcada keentay dadku inay bidca la yimaadaan sababteedu waxay ahayd aljahlu aqoon la'aan bilisaan alcarab dadku aanay aqoonin afka carbeed oo wakhtiyadaasaa laga hadlayaa wa qaala xasan اlbasriyu xasanulbasri baa yidhi raximahu llahu allah u naxariisto fi lmubtadacati isagoo dadka bidcoolaha ahee bidcada ku dhaqmo ka hadlaya buu yidhi ahlakatum waxa baabi'isay halaagtay alcujmatu cajaminimo af carabiga aanay garanayn dabeedna qur'aanka iyo xadiidkiibay u macnaysteen sidii ay ahayd si aan ahayn dabeedna bidca ay la yimaadeen iyo aqoonla'aan baa ku dhacday buuri markaa khilaafkan diineed iyo bidcadaba waxa u salabay leeyihiin dadkuun si fahm wanaagsan u garayn luqada carabiga dabeedna si wanaagsan aan u fahmayn kitaabkii iyo qur'aankii iyo xadiidkii macrifatu luqati alcarabiya barashada la barto luqada carbeed sababun waxa ay sabab u tahay waa sababun waxyaabo dhaliya oo min asbaabi taysiir waxyaabaha aad u fudaydiya ayay ka mid tahay yacnii in la fahmo qur'aanka kamaa qaala tacaala sida ilaahay baa yidhi fainamaa yasarnaahu waanu fudaydinay qur'aanka bilisaanika luqadaadaannu ku fudaydinay qur'aanka in lagu fahmo luqadaada nebi moxamed oo carabiga ah lacallahum yatadakaruun sa dadku ay ugu waana qaataan haddaba allisaan اlcarabiyu carabkan carbeed oo looga jeeda luqadan carbeed shacaaru waa astaan diinta islaamku ay leedahay iyo wa ahlihii dadka islaamka ee rumeeyey ee raacay waa astaan ay leeyihiin wاlluqaatu luqadaha iyo afafka lagu hadlaa min acdami shicaari اlumam waxay ka mid yihiin ummaduhu astaamaha iyo sumadda lagu garto waxa ugu weyn ee lagu gartay ka mid tahay luqadu dadkuna isku afgarto luqadaha guud ahaan ummad walba luqadeedu astaanta ugu weyne lagu garto weeyaan allatii astaamahaasoo bihaa astaamahaya tamayizuuna ummaddaasi ay ku gaar tahay oy la gooni tahay oo ay ku tilmaaman tahay weeyaan kamaa qaala ibnu teymiyata raximahullaahu si ibnu teymiya ba yidhi quwatuhaa luqadan carbeed awoodda ilaahay geliye xoogga ay leedahay iyo balaaqadeeda iyo macnaheeda ballaadhani sababu wuxuu sabab u yahay licizi اlislaam inay sharaf yeeshaan dadka muslimiinta diinta islaamku inay sharaf yeelato iyo walmuslimiina dadka muslimiinta ahiba qaala mustafaa saadiq alraaficiyu ninkaasina wuxuu yidhi maa dallat luqatun luqa ma dullowdo oo ma qiimo beesho luqadi um, luqatu shacbi dad iyo ummad luqadoodu ma dullowdo oo ma sharaf weydo ilaa dalla shacbigaa luqadaa lahaana wuu dulloobaa walanxadat hoos uma dhacdo oo ma baaba'do ilaa kaana amruhu shacbiga luqadaa lahaa arrintiisu waxay noqotaa fii dhahaabin wax taga oo baaba'a iyo waidbaarin umad jeedsatay oo jiritaankaba ka tagtay ayaa ummaddaasi noqotaa yacni ummadda haddii afkeedu lumo ummaddaasina uma jirto oo sumad iyo sawrac lagu garta leh ma noqoto ee ummad ka baxday bay noqotaa ee ummadnimadeedii xataa hadday sii jirto ummad kale ka mid noqonaysa afkeeda ay qaadanaysaa ummaddaas jiritaankeedii meesha uu ka baxaya wa haadaa arrinkaasi yafridu wa min haadaa sidaa daraaddeed ayaa yafridu wuxuu waajib ka dhigaa buu yidhi alajnabiyu dad ummadaha shisheeyaha ah almustacmiru ee ummadaha kala gumaystaa waxay ku waajibiyaan gumaysigu luqatahu luqadiisuu ku waajibiyaa fardan waajibnimuu kaga dhigaa cala alummati almustacmirati mustacmarati ummadda la gumaysto ee ummad kale qabato qabsato waxay waajib kaga dhigtaa inay luqadaada bartaan si iyaga ay uga mid noqdaan isuna afgartaan dhaqankoodana ugu fidiyaan siyaasaddoodana ugu fuliyaan danahoodana ay uga dhammaystaan waxaa ku khasbaan inay luqadooda bartaan kuwa dadka wax gumaystaa kuwa la gumaysanayo waxay ku khasbaan inay luqadooda khasab ku baraan haddaba alluqatu alcarabiyatu luqada carbeed waxay ka mid tahay min aqwa الrawaabit xadhkaha isu haya kuwa ugu xooga badan bayna almuslimiin dadka muslimiinta ah xadhkaha isu haya kuwa ugu xooga badan waxaa ka mid a ah af carabiga ay wadaagayaan walumamu ummaduhuna taxriisu waxay ku dadaalaan calaa tacliimi luqaatiha luqadooda inay dadka baraan ummadaha kale inay baraan lituqariba si ay ugu soo dhowayso almutacalimiina dadka luqadooda barta ilayhaa ummadaha ay u soo dhoweeyaan ummaddan afkeeda la bartay bay u dhowaanayaan ummadaha kale oo imika tusaale ahaan kuwa qaxoontiyada ummadaha u tagaa waxay dhaahdaan si aanu sharcina kuu siino shaqana kuu siino horta luqadayada baro maxay markaa uga jeedaan ummaddaas waxay noqonayaan ummad ay ku shaqaysan karayaan isfahmayaan luqadooda taqaana oo maanta luqada caalamiga ah nin kalihi meella kuma soo xidhmayo adduunkao dhan buu dhex marayaa meel walba dalkiisi bay noqonaysaa dhaqankiisiina wax badan baa laga qaadanayaa siyaasadiisina wax badan baa laga qaadanayaa dhaqaalihiisina wax badan baa soconaya adduunka oo dhan buu ku faafaya ku fidaya caalamkuba dadkiisiibuu u badanaya markaa dabeedna luqaddu ma aha wax yaroo fudud ma aha dadka luqadan bartay soo jiidanayaan luqadan dadka maxay u barayaan maxay kharashka u bixinayaan maxay waxaan o dhan u bixinayaan faa'iide kale ka helayaanoo ummaddii bay soo jiidanayaan haddii wuxu falmushaabahatu isu ekaanta fi daahiri dusha la isaga ekaado inay dadku dusha isaga ekaadaan muuqaalka sare wa minhu waxaa ka mid a muuqaalka alluqatu afka lagu wada hadlaa muuqaalka saruu ka mid yahay haddii dadku muuqaalka sare isaga ekaado oo gaar ahaan afkuna ka mid yahay lagu hadlayo la maqlaye tuurisu waxay dhaxal siisaa isu ekaanshaha muuqaalka iyo guudka sare almushaabahata in la isaga ekaado filbaadini xagga qalbiga gudahana waa la isaga ekaadaa oo qadaaya haqaafa arrimaha xagga aqoonta iyo walcaqaa'ida xagga iimaanka iyo diinta ayaa la yskaga dhowaadaa hadday ummaduhu dushay isaga eg yihiin gaar ahaan isku af yihiin gudahana way isaga ekaan karaan guduhuna waa maxay gaar ahaan aqoonta iyo cilmiga iyo iimaanka iyo caqiidooyinka iska mateli karaan ummadahaasi oo haddaad af kala barato ood barato haqaafaddooda waxaas wuu kaa dhaadhacayaa gudahaaguu gelayaa dabeedna saamayn weyn buu kugu reebayaa tacliimu luqati alcarabiyati barashada luqada carbeed waxay ka mid tahay min ahami alwasaa'il waddooyinka ugu muhiimsan licardi haqaafati ee lagu soo bandhigi karo aqoonta alislaamiyati islaamiga ee lagu bandhigi karo ummadaha loogu bandhigi karo fa luqaatu haddaba luqadaha lagu hadlaa taxmiil waxay xambaarsan tahay luqadu way xambaarsan yihiin haqaafata asxaabiha dadkii luqadaa lahaa aqoontoodii iyo dhaqankoodii iyo fikirkoodiina way xambaarsan tahay luqadaasi alhaadi ka ku hanuuniyo weeye dadka ilaa sawaa'i sabiil waddada toosan allah inagu hanuuniyo wa sala allaahu allaha u naxariista calaa muxamadin muxamed nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa aalihi nebiga xigtadiisa wa saxbihi kuwii la dhaqmay ee la saaxiibay wasalama ha nabadgeliyo almu'alifuun baa intaana qoray nimankii qoray barnaamijkan ayaa intaa hordhacaana sameeyey imminkan halkan waxaa ku qoran tacriifun bisilsilati alcarabiyati bayna yadayk waxaynu ka bixinaynaa qeexid ama aynu ka bixinaynaa tilmaan in la qeexo oo marka hore la sheego taxanahan iyo silsiladan isdaba taalla ee ay ka kooban tahay alcarabiyatu bayna yadeeg oo qaybtii koowaad aynu qaadanayna imanka qayb labaadna ay ku xigto qayb saddexaadna ay ku xigto mashruuc ballaadhanna ah oo aan intanoo qura ku koobnayn ayaynu tilmaan ka bixinaynaa balse u socoto iyo nidaamkeedu siduu yahay si wax looga sii fahmo wuxuu idhi zaada waxa batay alihtimaamu dadaalka loo dadaalayo fii haada alcasri wakhtigan iminka aynu nool nahay dadaal badan baa lagu bixiya oo sii kordhaya biluqati alcarabiyati luqada carabeed mimaa addaa arrintaasoo waxay keentay mimaa addaa waa waxyaabaha keenay dadaalkaasi ilaa ta'liifi kutubin in kutub la qoro luqada carabeed ku qoran wa salaasila silsilada in la sameeyo waa yani silsilad waxa la idhahdaa kita kutub isdaba taal oo kala googo-an oo midba mid dhammaystirayo oo isdaba taxan sida kuwan oo kale wasalaasila silsilado kutubo yacnihii ajzaa u qaybsan oo cadiidatin tiro badan talbiyatin si looga jawaabaa loo sameeyey waxaa lixaajaati طulaabi alcarabiya baahiyaha ay qabaan dadka baranaya luqada carabeed almutacadidati baahiyahaasoo qaar badan ah almutajadidati oo kolbo soo cosboonaanaya oo kolbo soo cosboonaanaya waayo luqadaa koraysa erayaa ku soo darsamaya cusub tiknolojiyadday la socotaa dabeedna mar walba waa in la kordhiyaa luqaddii iyo ereybixinteedii oo ay luqadduna kortaa ilaa caalamkan la koraya luqaddu la kortaayo wa birami in oo wa biraqmi in kastaoo min aljuhuudi dadaallo allatii dadaaladii budilad la bixiyey in kastoo dadaala la bixiyey في hada الmajaal dhinaca luqada carbeed iyo horumarinteeda inkastoo dadaal lagu bixiyey oo ummado badani wax ka qoreen وbالرغم in kasta oo min الجuhuudi ay jiraan dadaalo alatii dadaaladii budlat lagu bixiyey fii hada majaal dhinac ah oo luqada iyo horumarinteeda iyo qoraal badan iyo dadaal badan lagu bixiyey famaa zaalat weli kamay tegin may tegin alxaajaةu baahidu maasatan mid taabanaysa oo taagan inay tahay maxay taabanaysaa oo loo baahan yahay lisalaasila lisalaasila in la sameeyo taxanayaal kale iyo kutub kale oo jadiidatan cusub oo tufri ka dhigta mid ani ah hani ah ka dhigto ka dhigta haada alxaqla dhinaca xaqligu asalkiisu waa beeraha laakiin yacni dhinacan iyo majaalkan waxbarasho qaar sii ka dhiga yani hani iyo eh, mutawafir sii dhammaystira tufri badiya haada alxaqla dhinacaa badiya almuhima ee muhiimka dhinacan muhiimkaee luqadda barashada carbeed iyo qoraalkeeda iyo horumarinteeda wax sii badiya oo kordhiya oo kolba wax cusub ku soo dara haddana weli waa loo baahan yahay buuri wataatii waxaa haddaba imanaysa silsilatu alcarabiyatu bayna yadayka taxanaha la magac bahay alcarabiyatu bayna yadayka ayaa imanaysa allatii taasoo waa silsiladaasoo beynaya dayid daarisi hor taalla qofka baranaya luqada carbeed waxay la imanaysaa haddaba iyaduna maxay ishaaman inay ka qayb qaadato fii haada almaydaani golahaa lagu tartamayo ee aluqada carbeed horumarinteeda ee lagu dadaalaya iyaduna way ka qayb qaadanaysaa dadaal cusub ee wadaatanina oo silsiladan imika aynu bilownay ah oo mushaarakatan way la wadaagaysaa dadka fiihi majaalkan maydaankan fagaarahan iyo golahan lagu tartamaya ee ah luqada carbeed iyo ballaadhinteeda iyo horumarinteeda ayay la wadaagaysaa qaybteeda ka qaadanaysaa iyaduna oo wax cusub bay ku soo kordhinaysaa wa fii maa yelii waxaa inagu soo socdo waxaa ku jira tacriifun tilmaan laga bixinayo biahami malaamixi haadihi silsilati astaamaha iyo calaamadaha iyo sumadaha ay leedahay silsiladani kuwa ugu muhiimsan baa la sharxayaa ee tilmaamaha ay gaarka u leedahay awalan kolka koowaad haddaba tilmaamaha waxaa ka mid ah, ahdaafu silsilati ujeeddooyinka silsiladani ay leedahay horta waa maxay maxaa loo sameeyey maxay u jeeddaa maxaa looga dan leeyahay taadifu waxay u dan leedahay u jeeddaa asilsilatu taxanahani ilaa tamkiini daaris in loo suurto geliyo qofka baranaya luqada carbeed min alkifaayaati in la siiyo kartiyaha iyo awoodaha altaaliyati inagu soo socda in qofka la siiyo oo markuu salaatu salaada barto awoodo iyo kartiyo cusub ayuu yeelanayaa qofkii bartay maxaa ka mid a alkifaayatu kartida ayaa ka mid a alluqawiya xagga luqada carbeed inuu karti u yeesho iyo awood inuu u yeesho waalkifaayatu alitisaaliya waxaa kaloo ka mid a kifaaya iyo karti inuu la xidhiidhi karo dadka luqada carabeed ku hadla inuu xidhiir la samayn karo ama ha kula hadlo mushaafaha wada hadal ama ha u qoro ama dood ha la galo si ay doonto ha noqoto inuu la xidhiiri karo dadka luqada carabeed ku hadla iyo walkifaayatu haqaafiya inuu yeesho awood aqooneed guud ahaanba aqoon iyo cilmi baa ku jira aqoon cilmigana wuu ka helayaa wa fii maa yeli waxaan soo socdana waxaa ku jira bayaanun caddayn muujazun la koobay bi haadihi waxaa la koobay dhinacyada ahalaaثati ee saddexda ee kifaayaadka ah ee kartida qofku yeelanaya ah ee aynu sheegnayba haddana la sii caddaynaya alkifaayaة laqawiyatu baan ka hadlaynaa horta kartida xagga luqadda uu qofku u yeelanayo markuu dhigto silsiladan ama uu barto watadumu waxay koobtay haddaba kifaayada luqawigaahi maa yati waxaan soo socdo alif ama qaybta koobaad waxa weeye المهارات اللغوية waxaa qofka la siinaya awoodaha xagga luqada ee afarta awoodaha iyo kartida mahaara waa karti kartiyaha xagga luqada la xidha afarta abaa qofka la siinaya maxay kale yihiin wahiya waxay tahay kartiyaha afartaihi waaxid alistimaac inuu horta qofku marka hore dhegaysto oo cajaradaa la socda mashruucan ama silsiladdan waa inuu istimaaca maxaa la yidhaahdaa waa fahmu اlmasmuuc inuu qofku dhegaysto wixii uu maqlay fahmo fahmu اlmasmuuc inuu fahmo markuu dhegaysto macnaha dhuuxi karo oo waxa loo sheegayo uu garan karo marka uu dhegaysto cajaladaha oo markuu muddo la socdo wuxuu fahmayaa waxa uu leeyahay ama guud ahaan haddii aan gaar kuwama lagu gaar yeelin wixii oo maqlo wuu fahmaya hadduu idaacad carabiya dhegaysto hadduu qof carabeed dhegaysto wixii uu dhegaystaba uu garanaya macnaha looga jeedo waa qodobka koobaad laba alkalaam waa inuu hadli karaa qofku markaa alxadiid waa inuu sheekayn karaa luqada carabeed ku sheekayn karaa qodobka saddexaad waxuu alqiraa'a waa inuu akhriyi karaa wixii carabiya hee qoran oo waa maxay taa macnaheeduna waa fahmu lmaqruu waxaan uu akhriyay inuu qofku fahmayo macnaheedu akhriyna karo macnaheeduna xataa garan karo afar alkitaabatu waa qoraal inuu samayn karo qofkii marka dambe oo wuxuu uu doono uu qori karo waa ta ugu dambaysa dhegaysigaa ugu horreeya markuu muddo dhegaysta haddana wuu ku hadlayaa marka haddana wuu aqriyayaa isla markaa waanu qoraya alaaliyatu alibdaaciya weeyaan waa qofku yani aaliya qalab isticmaali karo qalini intuu qaato wax la mid ah. iyo hal abuurba inuu samayn karo oo isaguna uu samayn karo yani qoraal hal abuurba ku samayn karo marka dambe oo hataa uu isagu wax qori karo oo ama tacbiir ha noqoto ama ku kaloo qoran ha noqoto waa wax qori karaa ibdaacna samayn karaa hal abuur samayn karaa waxaa kaloo ka mid a ah alcanaasiru qodobada alluqawiyatu ee luqawiga ee xagga luqada ah ahalaaثatu ee saddexda ah ayaa ka mida ah kifaayada luqawiga ah wahiya waxa alaswaatu waa codadka oo qofkii la baro waa aldawaahiru asawtiyatu almukhtalifatu waa muuqallada xagga codka ee kala duwan yacnii wuu keeni doonaa kuwa uu sheegayo oo yacnii shaygii in lagu dhawaaqo ooku dhawaaqayo almufradaat tanna waa erayo gaara oo maalan kelmad walba waa kelmadihii gaargaarka ahaa iyo wa tacaabiir inuu qofku cabiro oo uu curiyo isagu curiyo asiyaaqiyati oo ah maaragtay mid leh waa tacaabiir qaabaysan oo uu samaynaya curin qaabaysan walistilaaxiyati iyo mid istilaaxi ah oo maaragtay eh, ti qaab istilax waa had yeeshee ruuxii terminology ahe erebixinahee qaab wax loo qoro eh, ama loogu dhawaaqo ayuu markaa qofkii ugu dhawaaqaya erayadii waa kuwii erayada ahaa ee kelma mufradaadkii ee vocabulariga ahaa ere ereyga gaarka ah u samaysan weeyaan oo qaabkii loogu dhawaaqayay si loo odhanayay sidoo kale waxaa inoogu wada iman doona gudaha kitaabka ataraakiib اnaxwiya imkana waa waa jumlooyin xagga naxwada abaa ah ku jira oo kitaabkan ku iman doona waxaan waa wxuu kitaabka ku imanayey maca qadrin mulaa'imin qiyaas ku haboon baa la socota oo min qawaacid naxwi qawaaciddii iyo qawaaniintii iyo xeerarkii naxwuhu lahaa ayaa lagu barayaa qofka kitaabkan iyo wa qayb sarfi ah iyo rimla xataa qayb yeedhin ah oo qofka loo yeedhinayo oo dabeedna uu qorayo si uu qoraalladii u barto imlaagii taasi waa waa kifaayadii luqawiga ahayd oo qofku inuu fahmo wuxuu dhegaysto ku hadli karo aqri'i karo haddana qori karo isagu markaa intaasi isla markaana mufradaadkiina gaar loo baro jumladihiina gaar loo baro iyada oo naxwihiina wax laga barayo sarfigiina wax laga barayo alkifaayaة اlitiسaaliyatuba haddana la xidhiidha waa awoodda xagga la xidhiirka dadka inuu la xidhiiro alkifaaya waa karti iyo awood alitisaaliyati oo ah yanihi xagga xidhiirka wa tarmi waxay tooganaysaa oo ay u jeeddaa ilaa igsaabi daaris in la siiyo qofka baranaya maxaa la siinaya alqudrata inuu awood u yeesho cala alitisaal inuu la xidhiiri karo biahli luqati dadka luqadan leh ee carbeed inuu qofkan la xidhiiri karo siduu la xidhaanayaa min khilaali siyaaq isagoo usii sii maraya khilaal u maraya qaab iyo hab alijtimaaciyu bulsho almaqbuul oo la aqbali kara dee qaabkuula hadlaya waa qaab yacnii bulsho ahaan iyo ummad ahaan oo maqbuula oo caqligal ah buu ula hadli karaa oo la fahmi kara markaa markuu inta silsiladan barto isagoo usii maraya hab iyo hanaan bulsheed oo caqligal ahoo ma la aqbali kara dee ilan waxaa jirta waxyaabaha qaar aan qofkii la fahmi karin oo markaa laga daali karo laakiin haddii uu soo gaaro heer ummadda yacnii wax la fahmi karo la mushaarakayn karo kala qayb qaadan karo oo maqbuul ahoo caqligal ahoo dee lala ama lala sheekaysan karo ama qoraalkiisa la akhriyi karo ama maaragtay la fahmi karo waxa uu leeyahay bixaysu yatamakanu wuxuu awoodi karaa addaarisu qofka bartay ama dhiganaya bartay silsiladani min atafaaculi inuu la falgalo wuxuu la falgeli karaa maca asxaabi luqati dadka luqadan le carbeed ee u dhashay mushaafahatan afka uu kala hadli karaa wa kitaabatan waxna wuu qori karaa qoraalkiisa waa la akhrisan karaa hadalkiisa waa la dhegaysan karaa waana la fahmi karaa qoraalkiisa waa la akhri karaa waana la fahmi karaa wa min atacbiir wuxuu caddayn karaa can nafsihi waxaa naftiisa ku jiro caddayn karaa bisuuratin muuqaal iyo qaab iyo sawir mulaaimatin ku haboon maxay ku haboon tahay ku haboon fi اlmawaaqif اlijtimaaciyaةi اlmukhtalifa yani goobaha bulshadu ee ama hadala ama qoraal ah ee ku haboon almukhtalifa kala duwan goobo badan oo kala duwan baa dee mujtamacu leeyahay oo lagu hadalku ku saabsan yahay mawaaqifta iyo goobaha kala duwan ee bulshadu leedahay ayuu caddayn karaa haddii shir uu ka qayb gelayo hadduu wax iibsanayo hadduu wax karaysanayo hadduu aya nooc goobo kala duwan baa jira oo dadku baahidooda ay ku kulmaan iyo hadduu khudbadaynayo iyo hadduu wax dhigayo goobo kala duwan oo mujtamaca ama bulshadu ay leedahay ayuu ka qayb geli karaa markuu barto silsilada uu si fiican u dhaqangeliyo say tahay hadduu uga soo baxo oo dadkuna luqadu way u kala fudud luqadan uu ku fiican yahay waxaa laga yaabaa inuu markiiba ka faa'iidaysan karo dabeedna uu ka qayb geli karo isagoo la tacaamulaya dadka luqadan u dhashay carbeed alkifaayat athaqaafiya waxaa la siinaya kifaaya waa maxay waa isku filaanshay karti weeyaan qofku isku filaado xagga aqoontiisa xaytu yatimu waxaa dhammaystirmaya taswiidu daaris in la siiyo taswiid in la siiyo zaadku waa sahayda yacnii qofka in la siiyo bijawaaniba mutanawica dhinacyo kala duwan oo min aqaafati luqa luqadani aqaafadda ay leedahay aqoonta luqadani leedahay luqadun bay arrintani ku saabsan tahay yacnii luqadda ay aqoontani leedahay aqoon bay ku fadhidaa luqadani aqaafadeedii baa qofka la siinaya la baraya oo kitaabkan iyo silsiladan uu ka helayaa wahiya halkaa muxuu ku qoray haadii shafaafa miya wahiya aqaafa ha وهي هذه ثقافة taas waxa weeye waa aqoontan alcarabiyatu ee carbeed alislaamiyatu ee islaamiga ah weeyaan aqoontaa la siinaya yudaafu waxaa lagu darayaa ilaa daalika intaa aqoonta carbeed ee islaamiga ah waxaa lagu darayaa anmaadun noocyo min athaqaafati alcaalamiya oo ka mida aqoonta adduun weynuhu isticmaalo alcaama ee guud ee adduun weynuhuba wadaagana waa lagu darayaa qaybo ka mid a ah. allatii taasoo laa takhtalifu aan ka duwanayn laa tukhaalif aan ka hor imanayn usuul alislaam qawaacidka islaamka waxyaabaha aan ka hor imanayn ee aqoonta guud ah ee internationalkii caalamku isticmaalana wax ka mida ah baa lagu darayaa oo aan khilaafsanayn diinta laakiin iyo saldhiggeedu waa aqoonta carbeed ee islaamka ku salaysan weeyaan aaniyan jumhuuru silsila silsiladdani yacni guud ahaan maxay tahay oo ay ku salaysan tahay guud ahaan asilsilatu silsiladdan isku xidhani muwajihatun waxay u soo jeedinaysaa oo ay u tilmaamaysaa lidaarisiin kuwa baranaya alraashidiina ee hanuunsan ee toosan sawaaun kaanuu waxa isku mid ah hadday yihiin sawaaun waa isku mid akaanuu hadday yihiin kuwaa dhiganaya daarisiina qaar baranaya oo muntadimiina ku taxan <coughs> kuna habaysan oo ka mida fii mu'asasaatin tacliimiya goobo tacliimeed kuwo ku jira sida iskuullada iyo jaamacadaha iyo wixii la midka ah oo habaysan oo ama dawli ha noqdaan ama ahli ha noqdaane manhaj leh meel ka bilaabma meel ku dhammaada oo ama daarisiin ama qaar waxbaranaya ha noqdaan hayra mutadimiina si habaysan aan waxba u baranayn oo aan si toosa u baranayno iskuulle iyo aan ku jirin jaamacado oo yucallimuuna baraya anfusahum bianfusihim imika seen loo kale weeyaan kuwo iyagu naftooda naftooda baraya wax isbaraya iyagu intaba way isugu jiri karaan qaar ku jiraan tacliin nidaamsan oo iskuulladoodii iyo jaamacadahoodii isku xidhan iyo qaar aan nidaamsanayn oo aan qorshaysnayn oo iyagu wax isbarayoo dadaalaya hayra muntadimiin oo yucallimuuna anfusahum bianfusihim iyagu iskood wax isu baraya wasamaaun waxaa kaloo isku mid a atama hadduu qofku dhammaysto atama tadriisu silsilati fi barnaamij atama hadduu dhammaystiro tadriisu silsilati Eh, hadduu ku dhammaysto qofku tadriisa silsilati fii barnaamijin mukafaf barnaamijyo hab culus oo hab deg dega ah oo kooras deg dega qofka lagu barayo oo si xooggan oo culus loo barayo oo wakhti badan uu ku jirayo isagu oo khusisa lahu loo gaar yeelay khusisat lahu loo gaar yeelay xisasun kaiiratun xiisado badan qofka la barayo haddii la doonayo si culus in qofka loo baro waa in muddo badan la dhigo oo laga yaaba maalintii inuu muddo saacaad badan ku qaato si uu u gooyo wakti yar ugu dhameeyo manhajkan aw fii barnaamijin ama hab iyo qorshe barnaamijku waa qorshe la dejiyo hayra mukafafin mid culus aan ahayn oo iska loox jiidayo qofku oo siduu u haleelayo u wato oo khusisata lahu loo qorshe loo loogu gaar yeelay qorshaha xisasun qaliilatun xiisado yar buu dhiganayaa sanimka inu wadnoo kale oo saacad yar ku jirayo dabeedna iskaga tegayo labaduba waa ay noqon karaan qofka inta meel lagu xareeyo oo maalinto dhan la dhigo labada gerinba oo la doonaya hore u barto oo dabeedna maalinto dhan loo dhigayo koluu akriyayo koluu qorayo koluu ku hadlayo mid walba oo wakhti badan la geliyo waa barnaamij mukasaf si culus baa loogu wadaa kooras culus wey iyo mid aan mukahaf ahaynoo wakhti uu dhiganayo miday doona abbaha ku dhigtaan buuri laakiin waa inu joogto ahaadaa un wa min naaxiyatin ukhra dhanka kale tukhaadibu waxay la hadlaysaa asilsilatu silsiladani waxay la hadlaysaa addaarisa qofka baranaya alladii qofka haa baranaya oo lam yasbiq lahu aanu u horrayninba tacallumulcarabiyati af carabiba aan hore u soo baran ayay la hadlaysaa imaka bilow ah wabihaadaa saa daraaddeed haddaba fa hiya iyadu waa silsiladani tabda'u waxay ka bilaabaysaaba waxbarashada min asifri kow wax ka hooseeyaba kow laga bilaabi maayo sifir waxbala'aan baa laga ebir baa laga bilaabaya waxbala'aan ayaa aqoontii baa laga bilaabaya markaa qof kastaa baran kara maadaama ebir laga bilaabayo wa tandaliqu way dhaqaajinaysaa markaa silsiladani bidaalisa qofka baranaya quduman horay dabeedna u wadaysaa korbay u wadaysaa markay ka bilowdo eber qof aan waxbaba aqoon dabeedna korbay u qaadaysaa si qunyar qunyara ayaa kor ugu sidaysaa korbuu u soconaya horuu horumaraya in yarin yar xataa yudqina ilaa uu wanaajiyo yudqin idqaan waxaa shayga sida ugu wanaagsan aad u barato yudqina ilaa uu hagaajiyo alluqata alcarabiyata aad u barto bisuuratin wuxuu ku baranayaa qaab iyo sawir iyo si tajcaluhu qofka ka dhigta qaadiran inuu kali karo cala alitisaal inuu la xidhiidhi karo binaadiqiina kuwa ku hadla bihaa luqadan carbeed kan waa kayru naatiqiin haddaba kuwa naadiqiinta ah ee naytifka ah ee u dhashay mushaafahatan inuu afka kagala hadli karo oo intuu ula baxo afkiisa uu kaga ceelbixi karo wa kitaabatan inuu u qori karo akhriskiisana la fahmi karo watumakinuhu tumakinuhu waxay u suurto gelinaysaa qofka intuu eber ka bilaabo dhamaysta min alinkhiraaq inuu galo ijaamacaat fi ljaamicaati jaamicaadkuu geli karaa allatii jaamicaadka tattakhidu ka dhigatay alcarabiyata luqada carbeed luqata tadriisin luqada ay wax ku qoraan wax ku dhigaan jaamacadaha asalkooda luqada carabiga lagu dhigo ee aan wax kalaba lagu dhigin buu geli karaa markaas yani wuxuu ka faa'iidaya inuu luqada dadka carbeeda u dhashay la hadli karo inuu wax u qori karo jaamacadaha af carabiga uun lagu dhigeen af soomaali iyo af kala toona lagu dhiginna ee dadkii weliba carbeed lagu dhigo uun maaha dadka carbeed dhigaya in ay dhiganayaan dhigayaanna inuu ka qayb galo si toosa ah. ayay awooddaasay siinaysaa qofka silsiladan hadduu barto oo see u tahay uu barto aalian qodobka saddexaad waxa weeye luqatu silsilati luqadda silsiladan ay ku qoran tahay waa maxay weeyaan su-aashu waxay ku tiirsan tahay ooy cuskatoy saldhig ka dhigatay asilsilatu silsiladani calى luqati اlcarabiyati اlfasixa luqada carbeed ee fasiixada ee luqatulqur'aana weeyaan af carabigu maanta af keliya waa afaf fara badan waa lahajaad aad u tiro badan oon iyaguna is afaqoonin isma afyaqaanaan oo waa loo kala turjumaa qaarkood waana wada carabibay sheegtaan laakiin carabiga uu kani ka hadlayaa waa luqadii qur'aanka faseexad ahayd weeyaan walaa tastaqdimu ma adeegsato luqadani aya lahjatin lahjad kasta iyo luqad kasta oo min lahajaati min alahajaat ka mida luqadaha alcarabiyati ee carabeed alcaamiyati baa lahaa kuwa kale ee aan fusxada ahayn ee caamiga ah ee cid doontaa ku hadasho haddii shaam lagaga hadlo iyo haddii masar lagaga hadlo iyo haddii ciraaq lagaga hadlo iyo haddii xijaaz lagaga hadlo iyo haddii yeman lagaga hadlo iyo haddii maqrab alcarabi lagaga hadlo meel ay doonto noqotee hajaadkaa kale oo dhan lama isticmaalayo luqatulcarabiyati alfusxaa bay ku qoran tahay silsiladani kama annahaa sida silsiladani laa tastaciinu ma kaashato biluqatin wasiida luqad kale oo u dhaxaysa oo aan ahayn luqada carabeed lama isticmaalayo luqadaha kale ahoo maalan fasiraysa lama isticmaalo laakiin laa yacnii arrintaas uma jeedo laakiin laa yacnii haada isticmaalkaa luqada carbeed un la isticmaalaya uma jeedo annahaa tuxarimu istikhdaamaha luqadaha kale in la isticmaalo ma xaaraamaynayso oo wa xaaraam ma leh laakiin waxay leedahay maanaan isticmaalin annagu luqadaha kale ee luqati alcarabiyati alfusxa oo qurun baa la isticmaalo kitaabkani ku qoran yahay haddii lagu hadlayna lagu hadlayaa haddii la qorayna lagu qoray raabica qodobka afraad waxa weeye mukawanaatu silsilati silsiladani maxay ka kooban tahay maxay ka samaysan tahay qusimad waxaa loo qaybiyey asilsilatu taxanahan ilaa alaaثati mustawayaatin saddex heer iyo saddex eh, derajo saddex heer bay u kala go'anta oo tacliimiyatin aqooneed hiya saddexdaasi waxa weeye almustawى heerka alasaasiyu ee asaasiga ah ee bilowga ah ee saldhigga ah weeyaan oo waa kan imika aynu bilownay iyo walmustawa heerka almutawasitu heerka dhexa ah ee aasaaskii markii la dhidbay ee seeska la dhigay qaybta dhexe ee ku xigto weeyaan oo isaguna waa qayb inoo iman doonta haddii laydhaha walmustawa almutaqadim midna waa heerka horumarka oo marka labadaa laga soo gudbo heerkii horumarkuu qofku u gudbayaa waqad ra'aynaa waxaanu annagu aragnay tala ahaan oy noqotay damja haada damja kitaabaati tadriibaat kitaabaadka ama kitaabada xagga laylisyada layliska ee laga shaqaynayo in aanu ku darno annashaad weeyaan yacni nashaadku waa shaqooyinka la qabanayo ee waxaa su'aalaha leh ee maar tacbiir kale ee laga shaqaynayo inaannu ku darno fii kitaabi daalib kitaabkan daalibka iminka aynu hayno waxaa ku jira kuwii tadriibaadkii iyo layliskii iyo wixii laga shaqaynayo o dhan baa ku jira liictiqaadina waxaanu aaminsannahay markaannu saa ugu darayno anna alfaa'idata waxtarka almarjuwata laga sugayo min daalika tadriibaadkaa lagu daray faa'idada laga sugayaa akbaru inay ka weyn tahay min faslihaa min faslihima haddii loo kala saaro min kitaabayn laba kitaab haddii laba kitaab laga dhigo oo kitaabtan daalibka ardayga casharada la siinaya gaar loo qoro ka tadriibka iyo haddii alla idmo layliska iyo wuxuu ka shaqaynayna gaar laga dhigo yacnii labadaa inaan had iyo helin baa laga yaabaa ama ay kala habsaamaan waa la ysku dhex qoray oo mar walba waxaa daba socda jabtarkuu bartaba waxdaduu bartaba tadriibaadkeedii baa la socda oo uu ka shaqaynayo qof oo ku tababarnayo oo muhiim ah marka saa la isugu daro ayaa faa'iidada la filayaa ay weynaan ay weynaanaysaa saasaan anagu aaminsannahay buu idhi oo isugu darray وتتألف waxay ka kooban tahay السilسilaةu taxanahani min الكuتubi kutub la qoray iyo walmawaadi waxyaabaha ataaliyati soo socda kutubta iyo maadooyinka soo socda maada waa maxay asalkeedu waa cunsru shay waa shayga yani isirkiisi asirkiisa maado marka waxay ka kooban tahay kutubta iyo mawaadda soo socda almustawa alasaasiyu bilowga ah ee saldhiga ahi wuxuu ka koobaya kitaabu aalib waa kan imika haynoon ku qoran dushiisa eeg waxaa ku qoran kitaabu aalib oo number e, waaxidkii ah kitaabu aalib waa kitaabka ardayga uu dhiganayo maca kitaabi almucallim waxaa la socda kitaab macallinku uu leeyahay oo macallinka tilmaamo badan siiya oo imika halkan aynaan ku hayn lilmustawa almutawasit heerka dhexe markuu yahayna waxa isaguna uu yahay kitaabu aalib kitaabki ardayga iyo oo maca kitaabi اlmucalim kitaabkii mucalimkana la socdo lilmustawa اlmutaqadim heerka horumarka markuu gaaro waa qaybta saddexaade iyaduna waxa leeyahay kitaabu aalib maca kitaabi اlmucalim waxaa la socda iyadana kitaabkii ardayga iyo kii macalinka oo kaa macalinku layliska iyo waxa iyo waxaasuu ka wada shaqaynaya oo uu ka duwan yahay ka ardayga inkastoo inaan imanka haynin kuwa وهuنaaka muعjamu waxaa jira kitaab kaloo mucjam ah mucjam oo fasiraya maxay waa dictionary mucjamku fasiraya maxay bimufradaati asilsilati silsiladan erayada ku jiruu macneeya kaa waynu haynaa oo isna wuu jiraa kaasina wuu jiraa watasxabu waxaa la socda asilsilata silsilada waxaa la socda ashridatun baa la socda cajaladay leedahay sawtiyatun oo codkeeda la maqlayo oo la dhegaysanayo waxyaabahaasi ayay ka kooban tahay silsiladani khaamisan qodobka shanaad waxa weeye muwajihaatu silsilati waa tilmaamaha ay bixinayso silsiladani tahdi waxay ku hanuunaysaa asilsilatu silsiladani waxay ku hanuunaysaa kuna hagaysaa dadkan baranaya biaxdati daraa'iq waddooyinka la maro ee waxbarasho ta ugu cusub ee ugu dambaysay walasaaliib hababka iyo qorshaha iyo nidaamka asaalibta iyo hababka waxbarasho tii ugu dambaysay allatii taasoo tuwasalu ilayhaa lagu gaadho waddooyinkaa iyo hababkaa oo lagu gaadho cilmu tacliimi luqaad cilmiga iyo aqoonta barashada luqooyinka caalamka oo carabiguna ka jiro alajnabiyati luqadaha ajnabiga ah sida luqadaha ajaanibka loo barto ila dadkan la baraya waa dad luqadan ajnabi ka ah maxaa lagu likayri naadiqiina biha dadka aan ku hadal afkan ee ajnabiga ah marka la eego aan luqadan u dhalan baa dee la baraya dabeedna habka loo barto ee ugu habboon ee ugu dembeeyey ee ugu cusub luqadaha ajanabiga soo loo barto maca muraacaati طabiicati luqati alcarabiya iyadoo oo la ilaalinayo dabeecadda iyo abuurka iyo dhaqanka ay leedahay luqada carbeed bishakhsiyatihaa shakhsiyaddeeda gaar ahaanteeda almutamayizati oo goonida ah luqadaha kale qaab bay leeyihin luqad waliba qaab loo maray leedahay luqadaha ajanabiga soo loo barto ayay tilmaamaysaa ee qof ajanabiga luqa kale u baran karo iyadoo weliba la dhowrayo la ilaalinayo shakhsiyadda iyo gaar ahaanta luqada carbeed u gooni ah iyo nidaamkeedii waxba lagama bedulayo wa khasaa'isihaa waxyaabaha u goonida ah luqada carbeed almutafaridati ay la gaarka tahay yaa la dhowrayaa wallah albisawa wabilahi towfiiq